alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira haye masalada subciska waxaa noo faa'iidanaya minshiduna ashe cabdiqaadir calaa kulli xaal sunnatu lcardi kole in la nooleeyo waa habboon tahay oo wakhtiyada qaarkood la sameeyo tanna waxyaalihii maxaadiira ee ku jira waa in laga saaraa dadka qaarkood kolay siday u subciyaan laxniyo ama ziyaadooyin baa ku jira sida waxa waxaweye inay jiidjiidaan ama wax la mid a ah yafcaluuna yacmaluuna sidaas dabeedna la hooriyaan laakiin usluubka waxaan u malaynayaa dad badani inay iska dhaafeen oo si yacni marka mujawad ah loo akhriyo isagoo tajwiidsan marka waxyaalaha maxaadiirta kale ku jira waa in yacni laga ilaaliyaa aayada aayaddana waxaa ka fiican in waxa weeye qadar ama safxad ha noqoto bog ama bog barhkii ha noqoto kolba intii markaa e, lagu heshiiyo in laga dhigo mid walbana si ay qiraa'o u noqoto isticaado in laga hormariyo asaaliibta noocaas oo kale waxay noqon kartaa waxyaalo kolley lagu soo dhowayn karo sunnadii cardigee la yidhi waa laga tegaynaa in la nooleeyo in la ysku dayo oo nebiga sala allahu alayh wasalam iyo jibriil mid waliba qur'aanka waa akhrinayey sida hadduu jibriil suurad akhriyo inuu nebiguna sala allahu alayh wasalam suuraddii akhrinaayey oo jibriil ka dhegaysanaayey marka qaabka noocaas ah qudhiisa in la soo nooleeyo ayaa habboon faslun fii rafci asawti bilqiraa'a kani waa fasal fasalkaas oo ku saabsan codka in sare loogu qaado akhrinta qur'aanka la akhrinaayo hada faslun muhimun yenbagii an yuctana bih sheekhu waxa uu yidhi raximana allahu wa iyaahu kani waa fasal muhim ah oo ay habboon tahay an yuctanaa bihi in la ilaaliyo lagu dadaalo ay habboon tahay iclam annahu jaa'at axaadiisu kasiiratun fi saxiixi wagayrih waxaad ogaataa inay timi axaadiis badan oo saxiixa ku sugan bimacnaa saxiixu albukhaari ama saxiixu muslim wagayrihi iyo saxiixa kutubtaan ahaynba ku soo aroortay daallatun cala istixbaabi rafci asawti bilqiraa'a axaadiistaas oo ku tusinaysa codka in sare loo qaado in la jeclaysanayo oo la sunnaynaayo bilqiraa'ati akhrinta qur'aanka la akhrinaayo sare codka loo qaado oo cod sare lagu akhriyo wa jaa'at aahaarun daallatun cala istixbaabi alikhfaa waxaa kaloo timi aahaar ku tusinaysa in hoos loo dhigo in la jeclaysanayo oo la sunnaynaayo wa khafdi sawti iyo codka in hoos loo dhigo ikhfaa in la qariyo oo si sira loo akhriyo wa khafdi sawti iyo in codka hoos loo dhigo sidaa in la jeclaysanayo aahaar ku tusinaysaana waa timi wasanadkuru minha tarafan yasiiran waxaan sheegi doonnaa dacal yar oo ka mida axaadiista iyo aahaartaas ishaaratan ilaa asliha waxaan sidaa u sheegaynaa tilmaan aynu tilmaamayno daraaddeed asalkeeda aynu tilmaamayno yacnii daliilkeeda aynu tilmaamayno mas'aladu ay leedahay waxaa la yidhaahdaa aslu shay waxaa loo jeedaa daliilu yacnii deliilkiis in shaa allahu tacaala hadduu ilaahay doono qaala abuu xaamidin alghazaaliyu wa gayruhu min alculamaa sheekhii abuu xaamid alghazaali ee faqiiha ahaa waxau yidhi wa gayruhu min alculamaa iyo isaga cidaan ahaynoo culammada ka midiba waxay yidhaahdeen wa tariiqu aljamci bayna alakhbaari walaaahaari almukhtalifati fii haada waddada lagu kulminayo bayna alakhbaari axaadiista iyo walaahaari aahaarta bimacnaa raadadka soo arooray ama aqwaal saxaaba ha noqoto ama axaadiisba ha noqotee almukhtalifati ee kala duwan fii haada ee arrinkaa ku saabsan sida markaa lagu kulminayaa waa in la yidhaahdo ana alisraara abcadu min alriyaa siraysadka la siraysto hoos loo akhriyaa waxay ka fogaansho badan tahay istuska istusid in lala yimaado taasaa ka fog fa huwa afdalu fii xaqi man yakhaafu dalik israarkaa u fadli badan fii xaqi man kii nisbadiisa yakhaafu daalika ka baqaaya riyaahga ama istuska ka baqaya oo ruuxu hadduu istusnimo ka baqaayo qalbigiisa inay ku dhacdo waxa uu fadli badan inuu siraysto hoos u akhriyo oo aanuu qiraa'ada la jahrin oo sare u qaadin ayaa afdal u ah fain lam yakhaf irdiyaa'a faaljahru wa rafcu sawti afdal haddaanu istusnimo ka baqin inuu sare u qaado oo codka korraysiiyo ayaa fadli badan lianna alcamala fiihi aksaru waayo camalka la qabanayo ayaa fara badan markastoo camalka la qabanayee saalixi fara batana waa inuu fadli bataa walianna faa'idatahu tatacaddaa ilaa gayri waa midda kale faa'iidada qiraa'adaasi waxay u tallaabaysaa oo u gudbaysaa cidaan isaga ahayn dad kalaaba ku intifaacaya oo laga yaabaa qiraa'adii inay maqlaan markay qiraa'adii maqlaan inay ku tadabburaan ama ku khushuucaan ama qur'aankii u fiirsadaan ama dhegaystaan ama qur'aanay ilaaween ay ku xasuustaan intaasoo dhan ayaa ka suura gala wannafcu almutacadii afdalu min allaasim waxtarka tallaabaya oo gudbaya oo cid kale u tallaabaya afdalu waa ka fadli badan yahay min allaasimi nafciga ama waxtarka ruuxa laasimka la ahoo cid kale aan u gudbaynin nafcigaa cid kale u gudbaaya ka fadli badan waliannahu yuuqidu qalba alqaari qiraa'adaa sare loo akhrinayaa waxay baraarujinaysaa qofka qur'aanka akhrinaya qalbigiisay baraarujinaysaa wa yajmacu hammahu hammigiisa wuxuu ku kulminayaa iyo niyadiis iyo fakaraaddiisa niyadiisa wuxuu ku kulminayaa ila alfikri fiih inuu qur'aanka ka fakero wa yasrifu samcahu ilayh wuxuu u leexinayaa maqalkiisana xagga qur'aanka wayatrudu nnawma wuxuu eryayaa sare u qiraa'ada sare loo qaadayaa annawma hurdada ayuu eryayaa wayasiidu wuxuu kordhinayaa fi nnashaati firinfircoonida ayuu kordhinayaa wa yuuqidu wuxuu baraarujinayaa hayrahu cid kale ayuu baraarujinayaa min naa'imin aw ghaafilin oo mid hurdo ah ama mid khafle ku jiro iska markaa mashquulsan ah oo iska moogon wa yunashituhu waa firinfircooni ayuu gelinayaa firinfircoonina waa gelinayaa qaaluu waxay yidhaahdeen culammadu famahmaa xadarahu shay'un min haadihi anniyaati famahmaa xadarahu markastuu ku soo xaadiro shay un wax min haadihi anniyaati niyooyinkaa ka midii wax niyooyinkaa ka mida ay ku soo xaadiraan oo ku ladhmaan faljahru afdalu in sare loo qaadaa fadli badan fain ijtamacat haadihi anniyaatu hadday kulanto oo isu tagto niyooyinkaasi oo intaasoo umuuroodba la wada niyoodo tadaacafa alajru ajarka ayaa laba laabmaya qaala alghazaaliyu sheikha khazaali la yidhaahdaa wuxuu yidhi walihaadaa qulnaa sidaas daraaddeed baynu u nidhi alqiraa'atu fi lmusxafi afdal qur'aanka in musxafka laga akhriyaa fadli badan oo korka in laga akhriyo ka fadli badan fa haadaa xukmu almas'ala kaasi wuxuu yahay xukunka mas'aladu ay dhahda sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa qur'aanka marka la akhrinaayo qiraa'ada in sare loo qaado iyo in hoos loo dhigo mid walba in axaadiis iyo aasaari ku timi ha yeeshee baabka wuxuu u baabaystay in qiraa'ada sare loo qaado codka la dheereeyo saasuu u baabaystay hoostana wuxuu ku sheegay xagga in la siraysto hoos loo dhigo codka iyo iyo in sare loo qaado mid weliba inay adillo leedahay waxaanu tilmaamay adillada in culammadu jamciyeen oo ay kulmiyeen oo ay yidhaahdeen xaaladaha qaarkood waxa fadli badan in sare loo qaado xaaladaha qaarkoodna waxa fadli badan in hoos loo dhigo mararka qaarkoodna in hoos loo dhigaa fadli badan oo waxa uu tilmaamayaa shiikhu qiraa'ada in la siraysto hoos loo akhriyaa inay tahay mid riyaaga iyo istuska ka fogaansha badan oo bimacnaa ikhlaaska u dhow marka ciddii istusnimo isaga baqaysa waxa u fadli badan in hoos ay u dhigto ayaa u fadli badan ciddii laakiin aan istusnimo isaga baqaynin inuu sare u qaado qiraa'ada ayaa fadli badan wax tarana ay ku jiraan waa midda koowaade waxay ku fadli badatay camalka la qabanayaa ka badan ila sare uqaadka codka sare loo qaadayo qiraa'ada shaqo siyaada a baa ku sugan qaala allahu tacaala innaa laa nudiicu ajra man axsana camala waa nooc camal ah awood baa sare loogu qaadaya qaadistaa sare loogu qaadayo fadli ayaa laga helayaa waa camal wanaagsanoo la lumin maayo inna laki min alajri calaa qadri nasabiki wa nafaqatik waatuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku yidhi caaisha xadiiskii xaakim uu ku soo wariyey mustadraga ah ee uu xaakim yidhi waa saxiix calaa sharti shaykhayn asalkiisuna wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim eh waxa uu sheegayay nebigu sala allahu alayh wasalam yacnii caaishaay ajarkaagu wuxuu noqonayaa kolba inta daalkaaga iyo dhibaatadaada iyo kharashkaad ku bixisay intay la eg tahay ayaa ajarkaagu noqonaya oo haddii yacnii daal siyaado ah iyo dhibaato dheeraadii camalka kaa soo gaadhay oo cumrada aad ugu baxday ilaa iyo xilliga oo xaramkii aad ka baxday socodka aad u socotay ee aad ku daashay ajar siyaado ah baad ku helaysa xadiiskii bukhaarigaasaa sheegayey marka lianna alcamala fiihi akharu wuxuu ku ishaarayaa adilladaasoo kale wa lianna faa'idatahu tatacaddaa ilaa gayrih faa'iidada qiraa'adu waxay u gudbaysaa u tallaabaysaa cid kale waalnafcu almutacaddi afdalu min allaasim qaacidadani waa aghlabi waa sida badan agsari weeyo ma aha yacnii mid daa'ima maaho mar walba ay tahay culammada qaarkood waxay yidhahdeen alcamalu almutacaddi yacnii camalka nafcigiisu gudbayo oo tallaabayo waa ka fadli badan yahay camalka nafcigiisu ruuxa ku kooban yahay qaacidada caynkaasa waxaa laga reebayaa iimaanka iimaanku waa afdalu lacmaal camallada isagaa ugu fadli badan isagoo camallada ugu fadli badan yahay haddana nafcigiisu ruuxu ku kooban yahay acmaashii kalena waa ka fadli badan yahay in marka qaacidadaasi itlaaqeeda aynay ahaynoo taa laga reebaayo waxaa sheegay shiikhii laodhan jiray ciizadiin ibnu cabdisalaam kitaabkiisa alaxkaamu alkubraa ayuu ku sheegaya wuxuu kaloo tilmaamay ruuxa qaarigee qur'aanka akhrinaya qiraa'adan dahrigee sare loo qaadayaa way baraarujinaysaa ee nashaad iyo firinfircooni bay u kordhinaysaa hurdadii bay ka eryaysaa maqalkiisii wuxuu u leexanayaa xagga qur'aanka oo qur'aankii buu dhegaysanaya isaga laftiisiibaa qiraa'adii dhegaysanaya hammigiisii wuxuu ku kulmayaa fekerka uu qur'aanka ka fekerayo markaa nafci siyaada abaa ku sugan tadabburki inuu xasilo kana uga dhowaansho badan waayo dhegihiisina qur'aankii waa maqlayaan maqalkaa dhegihiisina maqlayaan qalbigii waa ku dhacayaa afkiina waa ka akhrinayaa afka marka laga akhrinayana qasad qalbi baa keensaday in afka laga akriyo marka haddii marka musxafkii la eeganayana ziyaado kala ku suganoo waa ka aakhirka marka kale ku tilmaamaya walihaada qulna alqiraa'atu fi lmusxafi afdal ilan waa caawinaysaae marka niyooyinkaasi markay ku soo xaadiraan jahrigaa fadli badan bal hadda aynu aragno adilada uu soo arooriya sheikhu wa ama alaasaaru fa kasiiratun aasaarta mawduuca ku soo aroortay waa fara badan tahay waynadii hore u soo sheegnay aasaar wakhtiyada qaar in loo isticmaalo axaadiista iyo aahaarta saxaabada laga soo wariyey dhammaan in aahaar lagu wada itlaaqo wakhtiyada qaarkood culammadu isticmaalkaana ay leeyihiin horaynu u sheegna marka halkan oo kale wuxuu uga dan macnihii caamka ahaaye ee cammimaayey axaadiistii marfuuca ahayd iyo tii mawquufka ku ahayd saxaabada mid walba fa kasiiratun waa fara badan tahay wa ana ushiru ilaa atraafii min bacdiha anigu waxaan tilmaamayaa tarafyo iyo dacalo qaarkeed ka mida habta fi saxiixi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu nabiya sala allahu alayh wasalama yaquul maa adina allahu lishayin maa adina linabiyin xasani sawti yataghannaa bilqur'aani yajharu bih nabigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam maa adina allaahu ilaahay ma dhegaysanin lishayin shay ma dhegaysan maa adina intuu dhegaystay linabiyin nebi dhegaystay nebigaasoo xasani sawti codkiisu wanaagsan yahay nebigaasoo yataqannaa bilqur'aani qur'aanka taqanni ku samaynayo yajharu bihi sare u qaadaya culammada qaarkood taqanniga waxay ku fasireen in looga jeedo qiraa'ada in sare loo qaado culammada qaarna waxay ku fasireen yataqannaa ku luuqaynaya oo cod markaa wanaagsan oo quruxsan ku akhrinaya qur'aankii waynu arki doonnaa xadiiska kale ha inoo yimaado culamada qaar waxay leeyihin yajharu bihi baa fasiraysaa markaa jahrigaa loo jeedaa qiraa'adii sare loo qaadayo lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey wa muslimun ya muslim wa macnaa adina shiikhu wuxuu yidhi adina macnaheedu waxa weeye istamaca waa dhegaystay weeye wa huwa ishaaratun waa tilmaan la tilmaamayo ila alridaa waalqabuul raalli ahaansho iyo aqbalaad la tilmaamayo oo adina macnaheedu waxa weeye istamaca waa dhegaystay wa adinat lirabbiha wa xuqat marka dhegaysiga ayaa la yidhaahdaa ilaahay marka loo tiirinayo dhegaysiga wuxuu shiikhu yidhi waxaa laga tilmaamayaa raalli ahaansho iyo aqbalaad baa laga tilmaamaya waa tafsiir bilaasimo macnaha ka laasimayaa wuxuu yahay ridoha iyo qabuulka waa ka raalliyaho waa aqbalaya samica allaahu liman xamidah ilaahay waa maqlay kii u mahadnaqa samcigaa waxaa loo jeedaa waa samci khaas ah oo samcigu wuxuu u qaybsamaa caam iyo khaas samciga caamkaa ah, ilaahay wax wal oo cod ah ilaahay waa maqlayaa oo wax ka qarsoonayaa ma jiro mid u mahadnaqa iyo midaan u mahadnaqin mid wax xun ku hadliya mid wax wanaagsan ku hadlaa cod wanaagsan iyo cod xun mid walba ilaahay waa maqlayaa bimacnaa waa idraakayaayo mid ka qarsoomaya ama seegaya ma jiro macnaha caamkaa haddaba loogama jeedo samica allaahu liman xamida macno khaasaa loo jeedaa macnaha khaaskee looga jeedaa waa maqlid keensanaysa aqbalaad iyo ajiibitaan keensanaysa oo sawaab wanaagsan inuu ka siinaayo oo ka aqbalaayo oo ka ajiibaayo sawaab wanaagsanna ku bixinaayo macnahaasuu laasimsanaya muxaqiqiinta qaarkood waxaan arkaya inay lahaayeen waa ta'wiil yacni cibaaradan wa huwa ishaaratun ila alridaa waalqabuul oo ay dabeed markaa yacni tilmaamayeen inuu yahay ta'wiil markaa daahirkii khilaafsan laakiin ta noocaas ah ma noqonayso haddaanu ruuxu asalka nafyin asalka hadduu nafyo tafsiir bilaasim ku fasiro ta'wiil bay noqonaysaa haddii la yidhahdo ilaahay waxba ma dhagaystee oo wuxuu markaa dhagaystaa ma jirtee waa ka raalliyahoo waa aqbalaa unbaa muraadku yahay laakiin haddii la sugo asalkii macnaha ka laasimayana la sugo laasimulxaqi xaqun xaq waxa ka laasimaa waa xaq sida baatil waxa ka laasimaa uu baatil u yahay ayaa xaq wixii ka laasimaana xaq u yahay marka asalka sifadana waa la sugayaa macnaha ka laasimayana waa la sugaya ilaahay yacnii sida uu dadka qaarkood u eego oo nadar khaasa u eego oo nadaru raxma culammadu ay ku fasiraan ayaa marka ashyaada qaarkoodna ilaahay dhegaystaa dhegaysad gaar ah uu dhegaysanayaa sida u dhegaysanayaana lama mid aha sida makhluuqaadku wax u dhegaystaan markaa lama mid aha waxaana markaa la sugayaa macnaha ka laasimayana waa la sugayaa oo raalli ahaanshaha iyo qabuulka ah iyo sawaabka iyo ajar siinta ah wa can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala lahu abuu muusa alashcari wuxuu rasuulku ku yidhi sala allahu alayh wasalam laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuuda ilaahay baan ku dhaartay ee laqad uutiita xaqiiqee waxa lagu siiyey mizmaaran cod wanaagsan baa lagu siiyo dananaya oo min mazaamiiri aali daawuud yacnii shabbaha oo la nooca codadkii wanaagsanaa ee daawuud markaa la nooca wakhtiyada qaarkood baa loo isticmaalaa aalu kada bimacnaa nafsu marka ali daawuud waxaa loo jeedaa daawuud nafsu daawuud laftiisaa loo jeedaa daawuudna aad buu u codu wanaagsanaa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun waxaa soo wariyey xadiiska bukhaari iyo muslim wa fii riwaayati muslimin riwaayada muslim waxaa ku sugnaa anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal ee rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam uu yidhi low ra'aytanii wa ana astamicu liqiraa'atika albaarixa low ra'aytanii haddaad i arki lahay wa ana astamicu walxaal ana astamicu aan dhegaysanaayo u dheg raaricinayo liqiraa'atika akhrintaada aad qur'aanka akhrinaysay abu muusow albaarixata xalay haddaad markaa i arki lahayd ay la sarurta bihi ama la farixta bihi waad ku farxi lahayd rawaahu muslimun ayda muslim baa soo wariyey noqoshaynu ku noqonnaye min riwaayati buraydata bni lxusaybi wuxuu ku soo wariyey xadiiskii buraydata bni xusayb iyada uu ka mid yahay wa can fadaalata bni cubaydin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam fadaala wuxuu nabiga ka soo wariyey inuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam lallaahu ashaddu adanan ilaahay isagaa darraansho badan adanan xagga dhegaysiga ila rajuli uu nin dhegaysanaayo ninkaasoo alxasani sawti kii codkiisu wanaagsanaa ahaaday bilqur'aani qur'aanka ku cod wanaagsanaa min saaxibi alqaynati wuxuu ka daran yahay dhegaysiga uu dhegaysanayo min saaxibi alqaynati kii uu markaa lahaa ee u saaxiibka ahaa yacnii inanta heesta markaa u saaxiibka ahaa alqayna wa almuhanniya almuhanniya marka kii qaynada lahaa qaynada waxaa loo jeedaa waa markaa gabadh u heesta sida badanna addoommay noqon jireen gabadh addoonoo heesta ayuu leeyahay ilaa qaynatihi u dhegaysanaayo gabadhaa u heestaysa u dhegaysanayo siduu u dhegaysanaya ugu dheg raaricinayo yacnii si ka daran baa ilaahay u dhegaysaa baa looga jeedaa rawaahu ibnu maajah xadiiska waxaa soo wariyey ibnu maajah iyo imaam axmed ayaa soo wariyey laakiin xadiiska sanadkiisu waa daciif sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira sanadkiisa welid ibnu muslim ayaa ku jira welid ibnu muslimna waa nin mudallisa oo tadliisu taswiya nooca la yidhaahdo ayuu sameeyaa marka waa inuu samaac caddeeyaa oo shiikhiisa iyo shiikhiisa shiikhiisa labadaba waa inuu samaac sheegaa ou yidhahdaa waa ka maqlay shiikhiisana waa inuu markaa sheegaa inuu shiikha kale ka maqlay marka haddana waa cancaneeyey waxaa kaloo ku sugan maysaro nin la yidhaahdo fadaalo mawle uu ahaa ninkaasina waa majhuul marka xadiiska sanadkiisu waa daciif wa can abi muusa aydan waxaa kaloo bukhaariyo muslim ay soo wariyeenoo abi muuse ka soo wariyeen noqoshaynu ku noqonnaye qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam inuu yihi rasuulka ilaahay innii la acrifu aswaata rufqati alashcariyiina billayli anigu waxaan garanayaa kooxdii yacni qolada markaa qabiilka ashcar la yidhaahdo ka mid ahaa codadkoodaan garanayaa kooxdaas bileyli habeenka gudihiisa ayaan garanayaa codadkooda xiina yadkhuluuna markay galaan yacni manaasishooda ay galaan wa acrifu waxaan garanayaa manaasilahum meelahay deggan yihiin guryahoodaan garanayaa min aswaatihim waxaan ku garanayaa codadkoodaan ku garanayaa bilqur'aani qur'aanka ay ku sowdaynayaan ama xaalu codadkoodaasi ku sugan yahay yacni qur'aanka ku sugan yahay oo qur'aankii ay ku sawdaynayaan bileyli habeenka gudihiis wa in kuntu lam ara manaasilahum aban ahaado midaan arkin guryahooda xiina nasaluu binnahaari goortay maalinimadii degeen guryahooda yaanan arkinbe habeenkii baan codkooda ku garanayaa halkan inay deggan yihiinoo codkoodaan aqaanaa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxaa laga qaadanayaa codad macaan oo ay qur'aanka ku akhriyaan qoladaasi inay yacni cod wanaagsan oo macaan inay ku akhrin jireen abuu muuse iyo markaa qolo kale oo la qolo ah marka qabiil ashcar la yidhaahdo yeman dega bay ka mid yihiin qabiilka ashcarna yeman buu degana ashcariyiin ayaa loo yidhi abi muuse waxaa la odhan jiray magiciisa cabdullaahi ibnu qays baa la odhan jiray wuxuu si aad ugu caaniyaho dadka badankoodu u yaqaaniinuun kunyada laakiin magaciisu waa cabdullaahi aabbihiina waa qays abulxasan alashcarina wuxuu ka mid yahay tafiirtii abuu muusa alashcari ayuu tafyiirtiisii ka mid yahay wa can ilbaraa'i bni caazimin radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam abu daawuud iyo nasaa'iyo waxay ka soo wariyeen baraa' ibnu caazib ilaahay ralliha ka noqda bara' iyo aabbihii oo caazib ahe inuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam zayinuu lqur'aana biaswaatikum qurxiya qur'aanka biaswaatikum codadkiinna ku qurxiya rawaahu abu daawuuda wannasaa'iyi wa ghayruhuma xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i iyo yacnii kayrkoodba waa soo wariyeen qolyaha kale markaa soo wariyeena waxaa ka mid a xaakim iyo imaam axmed iyo bayhaqiya baa ka mid a xadiiskuna waa saxiix culamo badan baana saxiixisay waxaa jirta si qalbiya oo meelaha qaarkood ugu dhacoo loo soo wariyey zayinuu aswaatakum bilqur'aani cododkiinna qurxiya oo bilqur'aani qur'aanka ku qurxiya musayanun iyo musayanun bihi bay kala yihiin xadiisku wuxuu ku saxan yahay sida inoo qoran ayuu ku saxan yahay laakiin kutubaha qaarkood wuxuu ugu dhacay in cagsiga laga dhigo zayinuu aswaatakum bilqur'aan waana qalad saas aawadee culammada qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu tusaale u noqon karaa xadiiska maqluubka ah marka inqalaba calaa bacdi ruwaatihi ruwaaddiisa qaarkood buu ku dabagedoomay kii la qurxinayey la qurxiyihii iyo lagu qurxiyihii bay isku bedeleen ka la qurxinayaa waa qur'aanka waxa lagu qurxinayaana waa codka codkaa lagu sii wanaajinayaa lagu sii qurxinayaa ee macnuhu maaha codadkiinna qurxiya oo qur'aanka ku qurxsada macnaha looga jeeda saa maaha ee waxa weeye ka la doonayo in la qurxiyaa waa qur'aanka in qiraa'o wanaagsan iyo cod wanaagsan lagu akhriyo marka codkii wuxuu noqonayaa musayanun bihi mid lagu qurxinayo yacni markaa qur'aanka yacni bihi ay bilaswaat wrawaa bnu abi daawuud can caliyin radia allaahu canhu annahu samica dajata naasi fi lmasjidi yaqra'uuna alqur'aan ibnu abi daawuud waxa uu soo wariyey can caliyin cali ka soo wariyey radia allaahu canhu annahu samica dajata naasin inuu maqlay cod dad buu maqlay dadkaasoo fil masjidi masjidka ku sugan ama fil masjidi masjidka gudihiisuu ka maqlay yaqra'uuna alqur'aana xaalay qur'aanka akhrinayaan fa qaala wuxuu yidhi tuubaa lihaa'ulaa wanaag badani wuxuu u sugnaaday iyo khayr badani kuwaas tuubaa waa ta'niisu atyab atyab baa la ta'niisiyo tuubaa baa la yidhi ama tuuba tii wanaagga badnayd oo janno ahi waxay u sugnaatay ama tuuba geedkii jannadu wuxuu u sugnaaday lihaa'ulaa'i kuwaasuu u sugnaaday qur'aanka akhrinaye yacni ayuu u sugnaaday codka wanaagsan ku akhrinaya kaanuu axabba annaasi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxay ahaan jireen dadkaa qur'aanka akhrinaya kuwuu rasuulku sala allahu calayhi wasallam ugu jeclaa axabba haddii ilaah lagu gaadhsiiyo cidda ilaah lagu gaadhsiiyey waxay noqonaysaa cid wax jecel oo jacaylku ka dhacaayo ka ilaahda laga soo tallaabiyeyna wuxuu noqonayaa maxbuubka la jecel yuhu noqonaya marka axabbannaasi dadka kuwa loogu jacaylka badan yahay ilaa rasuulillaahi xagga rasuulka loogu jecel yahay marka rasuulku waa kii jeclaa ee u jacaylka badnaa dadkuna waa kuwii la jeclaa laakiin axabba haddii min laga dambaysiiyo waxa minta lagu gaadhsiiyey waxay noqonayaan yacnii mid laga jacayl badan yahayoo cid kale laga jecel yahay ayuu noqonaya xadiiskaas sanadkiisa waxaa ku sugan dacfaa ku jiro dabaraani baa awsadka isaguna ku soo wariyey xadiiska marka sanadka tabaraanina waa daciifun jiddan oo aad buu daciif u yahay bazaar laftiisu waa soo wariyey sanadka bazaar laftiisu waa dhaamaa ka tabaraani laakiin laftiisuna waa daciif axaadiis badan oo saxiixa markuu kuu soo arooriyey hadduu wakhtiyada qaarkood keeno xadiis markaa sanadkiisa dacfi ku jiro dee waxay noqonaysaa inuu istiinaas iyo weheshad u keenay laakiin xujadu waxay ku sugantahay kuwa saxiixa wa fii isbaati iljahri axaadiisu kasiira jahriga qur'aanka qiraa'ada sare loogu qaado waxaa ku sugan axaadiis fara badan in qiraa'ada qur'aanka la akhrinayo sare codka loogu qaado waxaa ku sugan axaadiis badan wa ama alaasaaru can alsaxaabati waltaabiciina min aqwaalihim wa afcaalihim aasaarta xagga saxaabada ka ahaatay iyo xagga taabiciinta oo min aqwaalihim oolahyadooda ka mida wa afcaalihim iyo ficiladooda ka mid a akharu min an tuxsara waa ka badan tahay in la koobo wa ashharu min an tudkara waa ka caannimo badan tahay in la sheego wa haada kulluhu fii man laa yakhaafu riya'an walaa icjaaban walaa naxwahumaa min alqabaa'ix kaa dhammaantiina wuxuu ahaaday oo ku sugnaaday kii aan ka baqanayn istusnimo walaa icjaaban iscajabin aan ka baqanayn u iscajabiyo big isla yidhaahdo walaa naxwahumaa wax kaloo la midana aan ka baqanayn oo min alqabaa'ixi waxyaalaha xunxun ka mid a walaa yu'dii aan dhibayn shamaacatan koox aan ku dhibayn fardi inuu ku dhibana waa la mide bilabsi salaatihim salaaddoodii inuu ka dheeho oo ka khaldo wa takhliidihaa calayhim yacnii qiraa'adii markaa kaga qaso oo yacnii waxay akhriyaan ay garan waayaan taasna dhibaatayntaana aan la imanaynin ayay ku saabsantahay ee haddii ruuxii qiraa'ada markuu sare u qaado uu istusnimo ka baqayo ama inuu iscajabiyo ka baqaayo ama dad inuu dhiba ay ka iman karto ama inay qiraa'adii ka akhrin kari waayaan ama salaaddii ka tukan waayaan oo ka tashwiishiyo umuuraha noocaasoo kale hadday ka imanayaan xaalka caynkaasa qowlan waaxidan waxay noqonaysaa inuu hoos u dhigaa inuu khayrku ugu jiro bale waxa weeye waa ku dembaabayaa kor u qaadka uu sare u qaadayo mar haddii maxaadiirtaasi ay ku jirto hadduu cid ku dhibaayo inuu ku dhibaa dee uma bannaana laa yajar bacdukum calaa bacdin bilqiraa'a xadiis waxaa ku soo arooray nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam barkiin barhka kale qiraa'ada yaanu sare ugu qaadin ya xadiis kale wuxuu sheegayaa yacnii qiraa'ada yaanu sare ugu qaadin kiinna qaariga ahi ka musalligee tukanaya oo yaanu ku dhibin oo musalligii in lagu tashwiishiyo qiraa'adii lama rabo waqad nuqila can jamaacati min asalafi ikhtiyaaru alikhfaa waxaa laga soo raray koox salafkii ka mid a ikhtiyaaru likhfaa qarinta qiraa'ada la qarinayo hoos loo dhigaayo fadilaadda la fadilayo la dooranayo waxaa sidaa looga soo naqliyey likhawfihim mima dakarnaah baqashadooda ay ka baqanayeen ashyaada aynu sheegnay ay ka baqayeen oo waxay islahaayeen waxyaalahaasaa idinku iman doona fa can ilacmashi acmash waxa laga soo naqliyoo laga soo raray acmash waa naanays camash waa maxay waa indha macnaha marka acmash ay tahay waa saas markaa naanaystiibuu ku caanbaxay magiciisa waxaa loodhan jiray sulaymaan ibnu mihraan baa laodhan jiray sulaymaan ibnu mihraan ayaa laodhan jiray qaala dakhaltu calaa ibraahiima acmash baa wuxuu yidhi waxaan u soo galay ibraahiim annakhaci ibraahiim ibnu yaziid annakhaci ayaan u soo galay wa huwa yaqra'u fi lmusxaf isagoo musxafka ka akhrinaaya qur'aankaan u soo galay fasta'dana calayhi rajulun ninbaa idan weydiistoo yidhi ma kuu soo galaa faghataah markaasuu musxafkii daboolay oo qariyey wa qaala laa yaraa haada annii aqra'u kula saaca musxafkii muxuu qariyey wuxuu uhi laa yaraa haada kaas yaanu arkin annii aqra'u kulla saaca inaan wakhti walba qur'aanka akhriyo sidaa yaanu u qaadanoo u arkin marka musxafkii inaan agtiisaba lagu arag ayuu doonoo waxbuu saaro waa qariyey asarkaa waxaa soo wariyey imaam axmed ayaa ku soo wariyey fii kitaabi zuhdi abu cubaydna waxa uu ku soo wariyey fadaa'il qur'aan ibn abi shaybana musannafkiisuu ku soo wariyey waana saxiix wa can abilcaaliyata abilcaaliya waxaa laga soo weriyey abilcaaliya waa kunyadii magiciisa waxaa la jiray rufayc ibnu mihraan baa laodhan jiray rufayc ibnu mihraan ayaa la odhan jiray hamoodin acmash inay walaala ahaayeen markay aabbaha iska waafaqeen qoole wuxuu yidhi kuntu jaalisan maca asxaabi rasuulillaahi sala allahu alayh wasalama wa radiya canhum waxaan ahaa buu yidhi haddaan abilcaaliye ahay mid la fadhiya saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam la jirkoodaa la fadhiyey bimacnaa koox ka mida saxaabadaa la fadhiyey looma jeedo saxaabadii oo dhan waa min baabi itlaaqi alcaami wa iraadati alkhaas cid caamaa la sheegayaa cid gaaroo ka midaana loo jeedaa asxaaba rasuulilaahi dhammaan saxaabadii oo dhan in loo wada fadhiya laga tilmaami maayee muraadku wuxuu yahay bacdi saxaabada ka midaa la fadhiyey fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi qara'tu alleylata kada xalay waxaan akhriyey yacnii sidaasaan akhriyey bimacnaa suuradaha caynkaa iyo caynkaasa qur'aankaasaan xalay akhriyey carabtu habeenku markuu baxo inta gelinka hore oo dhan waxay yidhahdaan alleylah gelinka dambe marka la gaadhona waxay yidhahdaan albaarixa habeenkii tegay tilmaama markay is yidhaahdaan ma gelinka hore la joog mise gelinka dambe haddii gelinka hore la joogo alleylata yidhahdaan haddii gelinka dambe la gaadho zawaalka la gaadho albaarixatay isticmaalaan soomaalidu saa uma isticmaalaan waaguba hadduu dilaaco soomaalidu waxay odhanayaan xalay laakiin taas ogow carabtu isticmaalkaa inay saa u isticmaalaan culammada markaysaga luqaduna waa sheegeen oo kitaab kastoo kutubta luqada ahi waa kuu tilmaamaya albaarixa marka la fasiraayo qara'tu leylata kada innaga afkeenna waxay noqonaysaa uun xalay saasaan akhriyo fa qaaluu waxay yidhahdeen haadaa xaduka minhu kaasi wuxuu yahay dheeftaadii aad ka helaysay waa sheegistaa aad sheegtay waad iska sheegtay mar haddaad iska sheegtay dheeftaad ku lahday waa intaa akhrajahu abuu daawuud waxaa soo saaray abuu daawuud baa kitaabu zuhdi ku soo saaray laakiin sanadkiisu waa daciifoo abu jacfar arraazi baa sanadka ku jira abuu jacfar arraazina sida markaa jumhuurka muxadisiintu ay maraan waa inuu daciif yahay saasay maraan jumhuurku qaar markaa waxa weeye ka mida muxadisiinta oo xadiiskiisa taxsiiniyo yidhaahda waa xasan waa jiraan laakiin badanka muxadisiintu waxay mareen xadiiskiisu inuu daciif yahay waana ninka soo wariyey qunuudda salaada subax yacni waa ninka soo wariyey maa zaala yaqnutu xataa kharaja min addunya calaa kulli xaal siday culammada muxadisiintu u badan yihiin waa inuu markaa daciif yahay dacfigiisuna waa xagga markaas u xifdiga xaggaas weyy asarka daahirkiisuna wuxuu tilmaamayaa ruuxu hadduuba sheegay qiraa'adiisii uu akhriyey ee sirta ahayd inaanu waxba ku lahaynoo ajar ka helin ta sidaa maaha sida saxda oo waxa dhici karta sheegistuu sheego marna inuu uga jeedo ustusnimo iyo wax la mida marna waxaa dhici karta inaanu uga jeedine dee in ama cid marka kale ku dayato inuu uga jeeday ama marka waxa weeye qasadaan riya ahay inu muraadkiisu yahay ayaa suuragal ah marka dee haddii riya iyo istusnimo uga jeedo tasmiic arrinku yahay halka caynkaasa inaanu ajar ka helayn waa jirtaa laakiin sheegista uu sheegay keliya lagama qaadanayo inuu tasmiicun muraadkiisu yahay wa yustadallu lihaa'ulaa'i bixadiisi cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu waxaa kuwaa loo deliishanayaa xadiiskii cuqbata bni caamir uu soo wariyey qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul aljaahiru bilqur'aani kaaljaahiri bisadaqa wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam aljaahiru bilqur'aani ka qur'aanka la jahroo qiraa'ada sare u qaada kaaljaahiri bisadaqa wuxuu la mid ahaaday kii sadaqadda la jahray ee muujiyey sadaqaddiisii oo wuxuu baxsanayee sadaqadaysanayay muujiyey ayuu la mid yahay waalmusiru bilqur'aani ka qur'aanka siraysta oo hoos u akhriya ama qarsada kaalmusiri bisadaqa wuxuu la mid ahaaday kii sadaqadda siraystay ee hoos u bixiyey rawaahu abu daawuuda waatirmidiyu waannasaa'iyu waa xadiiska soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i qaala tirmidiyu haadaa xadiisun xasanun tirmidi wuxuu yidhi waa xadiis xasan ah marka tirmidi waa taxsiiniyo wuxuu yidhi xadiisku waa xasan ibnu xibbaanna waa soo wariyo wuxuu yidhi waa saxiix culamo kalena waa saxiixiyeen culammada saxiixisayna waxaa ka mid ah sheekhulalbaani ismaaciil ibnu cayaash nin la yidhahdaa sanadka ku jira oo marmarka qaarkood xadiiskiisa la daciifiyo laakiin reer shaam wuxuu ka wariyo waa la quweeyaa ee markaannu reer shaam waxba ka warinayn baa xadiiskiisa la daciifiyaa ee xadiidka reer shaam shaami buu ahaayo si fiican buu u sugaayoo u xafidaa raawiga uu ka warinayaana waa shaami maadaama uu shaami yahay xadiiskani wuxuu noqonayaa saxiixulisnaad buu noqonaya weliba shaahid kalena waa leeyihi wa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi macnaa haada alxadiisi tirmidi kitaabkiisa jaamica ahi fawaa'idduu leeyahay waxaa ka mid a ah axaadiista waa midda koowaadee waa takhriijiyaayo sixadooda iyo xasannimadooda iyo daciifnimadooda sida badan waa ka warramaa waa midda kale wuxuu kaloo sameeyaa macnaha xadiiska ayuu sheegaa culammadu inay ku camal faleen ama ay isku khilaafeen wakhtiyada qaarkoodna sida lagu kulminaayo ayuu markaa tilmaamaa oo markaasuu sheegaa culammada qaar xadiiska inay qaateen markaasuu jumhuurku siday ku camal faleenna wakhtiyada qaar sheegaa wakhtiyada qaarna yidhaahdaa yacni marka camalka dadku xadiiskaasuu ku dhisan yahay dadkaa ku camal camalfale markuu leeyahayna wuxuu u jeedaa culammada wuxuu idhi macnaa haada alxadiisi xadiiskan macnihiisu ana aladii yusiru biqiraa'ati alqur'aani afdalu min aladii yajharu bihaa ka qiraa'ada siraysanayoo hoos u akhrinaya qur'aanka afdalu waa ka fadli badan yahay min aladii yajharu biha ka la jahrayo qiraa'ada uu qur'aanka akhrinaayo sare u qaadaya kaa siraysanaya hoos u akhrinaya ayaa fadli badan baa xadiiska macnihiisu tilmaamaya lianna sadaqata siri afdalu cinda ahli ilcilmi min sadaqati alcalaaniya sababtuna waxay ahaatay sadaqadda sirtee hoos loo bixiyaa waa ka fadli badan tahay ahlu cilmiga agtooda sadaqadda korka loo bixiye la muujiyo sadaqadda sirta lagu bixiyaa ka fadli badan siday culammadu qabaan marka haddii la yidhi kii qur'aankii siraystay wuxuu la mid yahay kii sadaqadda siraystay waxaa ka dhalanaysaa ka qur'aanka siraystay oo hoos u akhriyay inuu isagu afdal yahay sida ka markaa sadaqadda siraystayba afdal u yahay qaala wuxuu yidhi wa innamaa macnaa haada wuxuu ahaaday oo qura xadiiskan macnihiisu cinda ahlilcilmi ahlucilmiga agtooda likay ya'mana alrajulu min alcujbi si uu markaa ninku bimacnaa shakhsigu uga badbaado oo uga nabadgalo iscajabinta uu iscajabinayo si uga nabadgalo lianna aladii yusiru bilcamali sababtuna waxay ahaatay ka siraysanaya camalka laa yukhaafu calayhi min alcujbi looga baqi maayo inuu iscajabiyo looga baqi maayo kamaa yukhaafu calayhi min calaaniyati sida looga baqaayo kii muujiyey sida looga baqaayo kan markaa siraystay ee qarsaday looga baqi maayo xagga sadaqadda inay kala fadli badan yihiin waxaa laga qaadanayaa aayadda suuratu lbaqara ku sugan in tubdu sadaqaati fa nicimaahi wa in tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa'a fa huwa khayrun lakum sadaqaadka haddaad muujisaan yacnii waa shay wanaagsan oo nicmo leh waa fiican tahay haddii aad qarisaan oo fuqarada siisaanna taasaa idiin khayr badan oo idinka khayr badan inaad muujisaan marka sirayntii sadaqadda la siraysanaya afdal ah oo fadli badan saas aawadeed baa toddobada hadhka carshiga ilaahay la hadhinaayo maalintaan hadh kale jirin waxaa ka mid a wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu nin sadaqad sadaqadaystay oo sadaqaddii qariyey ilaa bidixdiisu aynay ogaanin waxay midigtiisu bixisay kaasi wuxuu ka mid yahay kuwa hadhka carshiga ilaahay la hadhinaayo maalinta qiyaamaha sheekhu waxau idhi raximahuullah qultu wa kullu haada muwaafiqun lima taqaddama taqriiruhu fii awali alfasli min altafsiil taa dhammaantii wuxuu waafaqsan yahay kii uu soo hormaray taqriiruhu sugistiisa la sugayaa ay soo hormartay fii awali lfasli fasalka awalkiisa yacnii qaybta hore ee fasalka ay ku soo hormarto min altafsiili in la kala saara ah oo la yidhaahdo xaalaadka qaarkood waxa fadli badan jahriga iyo in sare loo qaado xaalaadka qaarna waxa fadli badan in hoos loo dhigo wa annahu in khaafa bisababi iljahri shay-a mima yukrahu iyo inuu hadduu ka baqo iyo haddii uu ka baqo ee jahriga aawadii ama sara uqaadka aawadii uu uga baqo shay ka mida wuxuu nacaayo lam yajhar sara uqaadi maayo wa in lam yakhaf haddaanu ka baqin waxyaalahaas la karaahiyaysanaya aanu ka baqinna istuxibba aljahru waxaa la jeclaysanayaa inuu sara u qaado fain kaanat alqiraa'atu min jamaacati mujtamiciina hadday qiraa'adu ahaatay min jamaacatin koox xaggood ay ka ahaatay oo ay ka dhacayso kooxdaasoo mujtamiciina kulansanoo isu yimi ta'akkada istixbaabu ljahri waxaa markaa adkaanaysaa oo mu'akkad noqonaysaa sare in loo qaado jeclaysiga la jeclaysanayaa mu'akkad noqonaysoo adkaanaysa limaa qaddamnaahu waxay mu'akkad u noqonaysaa kaynu soo hormarinnay daraaddeed walimaa yaxsulu fiihi iyo waxa ka xasilaya oo ka dhalanaya daraaddeed oo min nafci ghayrihim cid kale inuu anfacaya ah wallahu tacaala aclamu ilaahay baa u aqoon badan sheekhu awalka fasalka waxa uu ku caddeeyey tafsiil inuu mas'alada ku jiro oo marba mide ay fadli badan tahay waxaanu tilmaamay haddii maxaadirtaasi ay ka iman karto ama cujbiga ama riyaaga ama cid kale inuu dhibaayo ama inuu markaa cid ku tashwiishinayo tukanaysa ama iidaa ku samaynaayo cid yacnii waxay noqonaysaa inaanu sare u qaadino hoosu dhigo waxaa la mid a masalan gurigiisaabuu aanka ka akhrinaya haddii derisku maqlaayo hadduu sare u qaado hadduu maqlayo dee inuu ku dhibaa uma bannaanoo wakhtiyada uu doonaayay derisku inuu seexdo inuu hurdadii ka qaso oo uu ka seexan kari waayo oo uu ku dhibaa dee uma bannaana iidaa inuu ku sameeyo qur'aankii ku dhibaa mid u bannaan maaha wakhtiyada ramadaanada waxay dadka qaarkood sameeyaan inay mikrofoonnada saqda dhexeyaday tahay qiraa'adii ay mikrofoonka debadda furaan oo codkaa qur'aanka la akhrinayaa uu mikrofoonka debadda ka baxo oo dadkii derisyada ay ka seexan kari waayaan ta noocaasi waa iidaa ruuxu shay sunno aba ha la imanaye inuu cid ku dhibaa dee uma bannaan dhibista uu cid ku dhibayaa waa xaaraan khayr isagoo samaynaayo haddana iidaa inuu ku sameeyo dee mid u bannaan ma aha xadiis baana inoo iman doona kullay ku saabsan yacni cumar iyo abubakar inuu qorayaan filaya xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam soo maray abubakar oo salaatuleyl tukanaaya oo qiraa'adii aad hoos ugu dhigay iyo cumar oo salaatuleylkii tukanaya oo codkii aad sare ugu qaaday markaasuu labada mid walba weydiiyey maxaad aad hoos ugu dhigtay adiguse maxaad aad sare ugu qaaday abubakar markuu weydiiyey nebigu sala allahu alayh wasalam abubakar wuxuu yidhi qad asmactu man naajaytu ciddaan la faqaayo waa ilaahayoo waa maqashiiyey ilaahay waa imaqlayey cumar markuu weydiiyeyna cumar wuxuu yidhi uuqidu alwasnaana wa atrudu ashaytaana ka hurdaan toosinayaa oo aan isleeyahay qiraa'ada ha ku kaco shaydaankana waa ku eryayaa waa ku baacinaya nebigu abuubakar wuxuu ku yidhi irfac shay'an qadar sare u qaad ayuu nebigu abuubakar ku yidhi irfac shay'an cumarna wuxuu ku yidhi ikhfid shay'an qadar hoosu dhif marka yadoo uu tilmaamay cumar bnu khadaab inuu uga jeedo dadka hurdo inuu toosiyo haddana nebigu markaa kama yeelin inuu codkii sidii sare ugu qaado isagaan mikrofoon ku akhriyana codkiisa caadiga ah uu sare u qaadayey ayuu nebigu yihi sala allahu alay waslam ikhfid shay'an qadara hoos u walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtagi bayna daalika sabiila markaa saas aawadeed qiraa'ada in dadka lagu dhibo saasaynay markaa u ahayn calaa kulli xaal ruuxii hadduu maxaadiirtaa ka maran yahay sida u fadliga badani waa inuu qiraa'ada sare u qaado taasaa u fadli badan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk